رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب كراهية تمني الموت bisababi duri nasala walaa ba'sa bihi likhawfi alfitnati fi ddiin waxaan qaadanaynaa baabka lagu magacaabo inay karaahiyo tahay waa karaahiyo oo waxaa karaahiya in meydka iyo geerida la tamaniyo la jeclaysto la yidhaahdo ilaahayow idil inay karaahiyo tahay inay karaahiya markaa tahay bisababi durrin dhibaato sababteeda oo nasala bihi ku soo degtay qofka dhibkii iyo fakhrigii iyo xanuunkii iyo jirradii baa ka badatay ilaahayow idil maxaanba adduunka ka jooga inuusan qofku markaa dhihin walaa ba'sa bihi baasna kuma sugna wax baas ah iyo wax dhiba ah ma jirto liqawfi lfitnati haddii laga baqo fitno fi ddiini diinka looga fidno qabo oo aad isdhahdo amuu diinku kaa fidnoobaa dhibaato xagga diinta ayaa markaa jirtaa markaa qofku inuu dhaho ilaahayow idil way bannaan tahay laakiin dhibaato xagga adduunka ah dhibaato xagga adduunka ah markaa maya ma dhihi karo walaa ba'sa bihi liqawfi alfitnati fi ddiin baasna kuma jiro oo dhibaato kuma jirto in haddii fitno diin looga baqo qofku uu yidhaahdo ilaahayow idil oo markaa way bannaan tahay buu ula jeedaa laakiin haddii xag adduun iyo xanuun iyo faqri iyo jirro iyo waxa ay tahay mamnuuc waaye markaa mamnuuc waaye qofku idin inuu yidhaahdo taasaa macnaha baabka looga hadlayaa can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yatamana yuusan tamaninin oo yuusan jeclaysanin axadukum midkiin almowta geeri imaa muxsinan hadduu nin fiican yahay falacallahu waxaa laga yaabaa yasdaadu inuu khayr siyaadsado haddii noloshu ay kuu sii joogto qof fiican aad tahay maalin kasta qofka fiican khayr buu siyaadsadaa saa darteed buu khayr u noqonayaa wa imaa musii'an qof xun hadduu yahayna actifu inuu toobo keenaa la arkaa inuu istictaabo uu ilaahay u soo laabta yastactibu inuu towbo keeno ilaahay uu u soo rujuuco oo wixii xumaa ee ka dhacday inuu markaa ka gaaro muttafaqun calayhi wa hada lafdu lbukhaari wafii riwaaya limuslim werin kale oo muslima waxay ahayd baa la yidhi can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi laa yatamanna yuusan tamaninni axadukum midkiin almowta geeri ilaahayow idil ha dhihin walaa yadacu bihi yuusan baryin oo ilaahayow geeri ii keen yuusan dhihin min qabli an ya'tiyahu intaysan u imaanin ka hor intaysan geeridu u imaanin ka hor innahu maxaa yeelay idaa maata qofku hadduu dhinto inqataca camalkiisa go'aya qofku hadduu dhinto camalkiisa waa go'ayaa wa innahu laa yasiidu lmu'minu mu'mina qofka mu'minka ahna uma siyaadiyo cumuruhu cumrigiisa ilaa khayran khayr maahana khayr ma ahee wax kale uma siyaadinaayo oo qofka mu'minka ah hadduu sii noolaado khayr unbaa markaa u kordhaaya wa can anasin radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yatamannayanna yuusan tamaninin yuusan tamaninin axadukum midkiin almowta geeri lidurin dhibaato asaabahu asiibtay darteed dhibaato ku dhacday darteed yuusan u dhihin ilaahayow idil fa in kaana haddii ay noqoto laabudda lagama maarmaan haddii laga maarmi waayo faacilan inuu samaynayo falyaqul ha dhaho allaahumma ilaahayow axyinii inooley maa kaanat alxayaatu intay noloshu khayran lii khayr ay ii tahay wa i oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lii hadday geeridu khayr ii tahay muttafaqun calayh haddii laga maarmi waaye sidaa ha dhaho oo haddii laga maarmi waaye inuu geeri tuugaayo ilaahow idil oo mujarada yuusan dhihine ha ha dhaho allow idil hadday dhimashadu khayr ii tahay allow inoolay hadday noloshu khayr ii tahay wa can qays bin abi xaasimin qaale wuxuu yidhi dakhalnaa calaa khabaab bin alarad waxaan u soo galnay saxaabigii khabaab bin alarad la odhan jiray nacuuduhu annagoo soo booqanaya waqad igtawaa wuu isgubay sabca kayaa toddoba gubniin ayuu markaa isgubay faqaala wuxuu yidhi inna asxaabana asxaabteennii alladiina salafuu tegey madow way tageen alladiina salafuu wuxuu ula jeedaa maatu kuwii dhintay madow way dhinteen waa saxaabadeennii naga horeeyey walam yanqushum kamana nusqaaminin addunyaa adduunka waxba kama nusqaaminin ayagoon adduunka waxba ka qaadan bay dhinteen wa innaa anagu asabnaa waxaan ka asiibnoon ka helnay maa shay laa najidu lahu aan u helin oon u weynay mowdican meel aan dhigno ila turaaba ciidda maahan lacag fara badan baan yeelanay ciid inaan ku duugana ma ahee meel kaloo qaada ma laha ama guryo aan ku dhisana qolaa markaa ku fasirtay qola waxay dhaheen intaan god qodnay ayaan ku duugnay saysan tuug nooga xadin noocaasaa maanta la geliyaa xoola noocaasaan maanta ka joognaa walowlaa ana alnebiya hadduusan nebiga sala allahu calayhi wasalama nahaanaa naga reebi lahayn an nadcuwa bilmowti inaan geeri u tuugano la dacawtu bii waan u tuugan lahaa maanta maalintii geerida la baryaayaa la joogaa haddii nebigu diidi lahayn in geeri la baryo maanta waa baryi lahaa tumma kabacdi ataynaahu waan u tagnay haddana khadaab maratan ukhraa mar kale asagoo raystay wahwa yabnii dhisaya xaa'iqan derbi lahu asaga uu leeyahay faqaala wuxuu yidhi ina almuslima qofka muslimka ah la yu'jaru waa laga ajarsiiyaa fii kulli shayin wax walba yunfiquhu uu bixiyo shay walboo miskiin uu siiyo ilaa fii shayin shay maahane yajcaluhu uu yeelo fii hada aturaabi ciidan maahane muttafaqda lafdu riwaayat albukhaari lafdiga bukhaari mid ka mid ah lafdiyada bukhaari waayo riwaayadan oo macnaha waxaa la tilmaamayaa wax walbood maskiin iyo qof aad ku sadaqaysatood bixiso ilaa waxaad intaad cunto dhulka ku daadiso maahan ama guryo adi aad dhisatood degto maahee inta kale qofka waa laga ajir siinayaa inta kale qofka waa laga ajirsiinayaa sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka ajirsiiyaa qofka wax allaala wixii uu markaa hormarsado ama uu markaa baxsado baabu warci wa tarki shubahaat xalaal miiradnimo waa warciga iyo shubahaadka oo laga tago shubahaadka oo laga tago iyo qofku inuu xalaal miiradnimada ku dadaalo ayuu baab markaa u yahay oo waxaa la tilmaamayaa oo laga hadlayaa xalaal miradnimada in lagu dadaalo shubahaadkana laga ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wataxsabuunahu waxay u malaynaayeen hayinan wax fudud wahuwa cinda allaahi cadiim ilaahay agtiisana way ku weyneed qof lama sabito iyo caaisho in lagu been abuurto caaisho in waxaysan samayn way samayse la dhaho afkooday ka dhexdhahayeen wax sahlan bayna moodeen ilaahay agtiisana way ka weyn tahay ilaahay agtiisana cadin bay ka ahayd wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi inna rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi waa alle mirsaad u saaxiib ah alle mirsaad u saaxiib ah waayuu sugitaan u saaxiib ah oo addoommada camaladooda ciqaabintooda dhammaan buu sugitaan ugu saaxiib yahay ayuu ugu saaxiib yahay oo wuxuu tilmaamayaa ilaa mirsaadka waa qofka aan la dhaafin qofka aan la gudbin ama koontaroolada dadka la dhigo oo kale ayaa la yidhaahdaa oo qof kasta inuu soo agmara ma aheen uusan markaa dhaafaynin sidaa darteed ilaahay waa mirsaad wa can الnucmaan bin bashiir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii ilaahay sala اllahu calayhi wasalam ayaan maqlay qaala yidhi samictu rasuula allahi oo yaquul dhahaaya ina alxalaala xalaashu bayinun waa mid cad oo way caddahay wa ina alxaraama xaraantuna bayinun waa bayin oo way caddahay wa baynahumaa mushtabihaatun mushtabihaad baa u dhaxeeya umuuro mushtabihaad ahoo isku eg eg laa yaclamuhunna aysanna aqoonaynan garanaynin kahiirun min annaasi in badan oo dadka ka mid ah kaiirun min la fahmayaa oo meesha laga qaadanayaa in yar oo dadka ka mid ah in yar oo dadka ka mid ah inay markaa garanayaan ama ay yaqaanaan faman ittaqaa qofkii iska ilaaliyo ka dhowrsadoo ka baqa ashubuhaati shubahaadka istabara'a wuxuu beri yeelay uu ilaaliyey lidiinihi diinkiisa wa cirdihi sharaftiisa waman waqaca fi shubahaati qofkii shubahaadka ku dhacana waqaca fi alxaraami xaaraamtii buu ku dhacay shubahaadka qofkii ku dhacdhaca xaaraantii buu ku dhacayaa ka arijirihii iyo qowsaarkii oo kale yarcaa raacaya arigiisa xawla alxima meelaha la ootay gaarankeeda yuushiku waxaa soo degdegahaya an yartaca fiihi inuu dhex daaqo meelaha la ootay haddaad ka fogaysa arigaaga waad badbaabaysaa laakiin meelaha la ootay gaararku raacdo haddii aad ku raacraacdo ee meelaha marka dambe wuu dhex gelayaa saa darteed waxaa la mid ah waxyaabaha shubbahaadka ah haddii aad u dhadhowaato marka dambe xaaraantii baad markaa ku dhacaysaa ka raacii ari jirkii yarcaa raacahayay oo kale arigiisa xowla alximaa meelaha la ootay yuushiku waxaa soo degdegaysa an yartaca fiihi inuu daaqo alaa hooyaay wa inna likulli melikin dowlay kasta iyo qof kasta oo madax ah xima buu leeyahay meel u oodan qof kasta oo madaxweynaha qasri iyo meel aan loo dhaafi karin baa jira alaa hooyaay wa inna xima allah ilaahay ximihiisa iyo meelaha sheedaha u ahow ootayna maxaarimuhu waxyaabaha asaga uu xaaraantinimeeyey waayee hawdha dawaanina haddii kale waad ku dhexdhacaysaan alaa hooyaay wain fi ljasadi jasadka mubqatan cad yar oo hilib ah ayaa ku jiro idaa salaxad hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jasadkoo dhan waa hagaagaya oo waa fiicnaanayaa wa idaa fasadad hadday hallowdana fasada aljasadu kulluhu jasadka dhammaantii waa fasahaadaya oo waa xumaanayaa alaa hooyaay wahiya kaana cadka asaga ah alqalbu waa qalbiga muttafaqun calayhi warawayaahu min turuqi ayay ku wariyeen turuq oo bialfaadin mutaqaaribatin lafdiyo isku dhowdhow markaa ah can anasin radia allaahu canh ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam wajada wuxuu helay tamratan timir oo fi tariiqi waddada taala nebigu wuxuu helay timir waddada taala sala allahu calayhi wasalam waa timir oo waddada ayay markaa tiilay tii buu rasuulku jidka ka helay sala allahu calayhi wasalam faqaal lowlaa haddii annii anigu akhaafu aanaan ka cabsanaynin an takuuna inay ka mid ahaato min asadaqati sadaqada xaggeeda la akaltuhaa waa cuni lahaa waxaan ka cabsanayaa timirtan inay sakadii tahay ama ay sadaqo tahay maahee waa cuni lahaa rasuulka warcigu ku dadaalayaa iyo shubahaadka oo laga tago waa suuragal inay tahay waa suuragal inaysan ahayn laakiin waaba laga fogaadaaba haddaysan ahayn uunan cunin loo qabsan maayo maxaad u cuni weysay haddiise ay tahay uu cuno dhibkeeday leedahay qaaraa waxay dheen xadiidka waxaa laga fahmayaa wixii jidka laga helo wax iska yaro iska liita hadday yihiin dhib kuma sugno qofku inuu iska qaato wax qofkii dhumay ama qofkuu ka dhacay uusan ka xanuunsanaynin baafinna looma baahna waayo rasuulku wuxuu yidhi timirtii markuu tahaan marka wixii noocaasoo kale iska ah dhib kuma sugna waa cani nawaasi bni samcaan can ilnabiy qaala rasuulku wuxuu yidhi albiru birigu waa xusnu lkhuluqi dabeecadda wanaagsan biriga iyo samafalka iyo wanaagga waa dabeecadda fiican dabiicadda fiican ayaa aasaas u ah baa loola jeedaa oo qofku inuu biriga iyo wanaag oo dhan waa xusnuulkhuluq meeha wuu badan yahay laakiin aasaaska ugu sarreeya ee haddii la waayo biri uusan suurogelayn ayaa dabeecadda fiican ah taasaa markaa loola jeedaa waalifmu dembigana maabaa la yidhaahdaa xaaka ku soo laalaabta oo dhibaa fii nafsika nafsadaada oo wakarihta aad nacdo an yaallica calayhi nnaasu inay dadku kugu kor daalacdaan inay dadku kugu kor arkaan rawaahu muslim xaaka bilkaafi ay taraddada fiihi ku soo laalaabtaa loola jeedaa wa can waabisata bin macbadin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan u imid faqaala wuxuuba ii yidhi intaan la hadlinba ji'ta ma ii timid tas'alu can ilbir biriga adoo i weydiinaya miyaad u timid qultu nacam haadaan idhi buu yidhi ninkii fa qaala rasuulku wuxuu yidhi istafti qalbaka qalbigaaga weydii biri waxaad ku ogaan kartaa qalbiga waxa fiican waxaad ku ogaan kartaa qalbigaagay qalbigaaga weydii albiru wanaag matma'annad ilayhi nafsu waa waxay naftu ku degtee waxay naftu ku xasishaa wanaag la yidhaahdaa waطma'anna ilayhi alqalbu qalbigana uu ku sugnaaduu ku xasilo waaliimu dembina maa waaye xaa ka dhiba ama ku soo laalaabta fi nafsi nafsadda wataraddada fi filaabtana ku soo noqnoqda wa in afta'aka annaasu dadka haba kuu jawaabaano waaftawka haba kuu jawaabaanin ama aad u jawaabtid ayaguna ha kuu jawaabaaneen waa fiican yahay ma fiicna waa fiican isdhaa haddii la doono wax allaala wixii qalbiga dhiba oo laabta ku soo laalaabta dembi waaye xadiidun xasan rawaahu axmed waddaaramiy fii musnadayhima musnadaynkooda kitaabkooda musnadka ah ay markaa ku wariyeen wa can abi sarwacata bikasri siini siinka oo la hoos dhigo oo sirwaca la yidhaahdo almuhmalati la dhibco tiray wa nasbihaa waa la nasbin karaa oo waa la kordhigi karaa sarwaca iyo sirwaca waxaa dhahdaba waa isku mid waa cuqbat ibni alxaarifi radia allaahu canhu annahu cuqba ayaa tasawaja wuxuu guursaday ibnatan gabar oo liabii ihaabin abi ihaab uu dhalay abi ihaab bin casiis uu dhalay yaa ninka lagu magacaabo cuqbata bin xaarif guursaday ayagoo ku jira arooskii ama guri galay fa atathu waxaa u timid imra'atun naag faqaalad waxay tidhi innii anigu qad ardactu waa nuujiyey cuqbata cuqba iyo wallatii tii qad tasawaja biha uu aroosayba cuqbana anaa nuujiyey gabadhii uu guursadayna anaa nuujiyey waa laba walaalo isguursaday ula jeedaa laba walaalo oo ku walaaloobay radaac oo is aroosay waaya ama maa aclamu annaki ardactanii walaa akhbartiin mana aadan ii khabrinoo iimaadan sheegin adiga inuu disay anigu waxba kama ogi mana la ii sheegin farakiba rakiba ilaa rasuuliillaahi safray nebiga xaggiisa ayuu u rartayoo gaadiidkiisii inuu raacay ayagu markay joogeen bilmadiinati madiinuu ugu tegey fasa'alahu can abii sarwacata bikasri siini almuhmalati iyo wa ninka lagu magacaabo sirwaca ama sarwaca waad dhihi kartaa waa cuqbat bni alxaarisi radia allaahu canhu annahu tasawaja wuxuu guursaday ibnatan gabadh oo liabii ihaab bin casiis u sugnayd abii ihaab gabadhiisa ayuu guursaday ninka cuqbat ibni xaaris markaa lagu magacaabo ee abi sirwaca ah ama abi sarwaca ayagu jira fa atathu waxaa u timid imra'atu naag faqaalad waxay tidhi innii anigu qad ardactu waa nuujiyey cuqbata cuqba anaa nuujiyey oo hooyo nugmaan u ahay wallatii qad tasawaja bihaa iyo miduu guursadayba cuqbana anaa nuujiyey naagtuu aroosayna anaa nuujiyey waa laba walaalo isguursaday mashaakil soo ma aha adoo aroos ku jira oo lagu yidhi adi iitaad guursatayba walaalaa tihiin dhibkeeday markaa leedahay faqaala lahaa cuqbata cuqba wuxuu ku yidhi gabadhii maa aclamu annaki ardactanii maxay i ogaysii adiga inaad imuujisay ama layma sheegin waaye walaa akhbartinii mana ii khabrin fa rakiba ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa ayuu u gaadid rartayoo nebiga ayuu aaday bilmadiinati magaalada madiinu ugu tegay rasuulka markay joogeen ayagee fa sa'alahu rasuulka allow aroos baan galay islaam baa bannaanka waxay la fadhisaaba labadiin ana idin guujiyey laba walaalo nugma ku walaaloobay oo isguursadaatiin bay bannaanka la fadhisaa rasuulkuu soo su'aalay faqaala rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kayfa sideed ula joogtaa waqad qiila adigoo saa lagu yidhi waad shubahaadka ka tagtaa waanaad warciga ku dadaashaa wax wax kaaga imaanaya oo dhan waanaad ka dhaqaaqdaa fafaaraqahaa waa uu furay oo wuu faaruqay cuqbata wanakaxad waxay guursatay ayadana zawjan khayrahu nin kayrkii ah kayrkii bay markaa guursatay qof kasta saasaa qalbigiisa ku deganaanayaa marka qof kasta saasuu markaa qalbigiisa ku deganaana ayadoo sidaa ay tahay ayadoo saas ay tahay ayaa marka inuu warcigii xalaalmiradnimada uu ku dadaalo rawaahu lbukhaariyu ihaab bikasri lhamsati alifkoo la hoos dhiga ama hamsada wa casiizun bifatxi alcayni wa bizaayi lmukarara ayaa markaa la akhriyaa casiiz in markaa la yidhaahdo wa can ilxasan bni cali radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xafiday min rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalama dac isaga tag maa yuribuka wixii ku shaki geliya waxaad ka shakiso oo dhan faraha ka qaad ha cunin hana cabin ilaa maa laa yuriibuka waxaan ku shaki gelinin aad daasada maantao dhan buu akhrinayaa xalaal baa ku qoranoo saan waayo kan ma qaataa waxii boo shaki kaa gala isaga tag dac maa yuriibu ku shaki geliya ka tag ilaa maa laa yuriibuka wixii aan ku shaki gelinin aad ayaan ka xihdiyey rawaahu tirmi saxiix macnaahu xadiidka macnihiisa waxa waaye utruk ka tag maa tashuku fiihi waxaad ka shakisa gudihiisa xalaalnimadiisa waxaad ka shakisa isaga tagay wakhud qaada maa laa tashuku fiihi waxaadan ka shakin oo markaa ku shaki gelinin wa can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi kaana liabii waxaa u sugnaa waa abii bakrn asidiiqe radia allaahu canhu ghulaamun adoon ghulaam ayuu lahaa wiil u soo qaraabaa yukhriju lahu wuxuu u saari jiray uu u bixi jiray alkharaaja kharaajka waxa lagu magacaabo kharaajka asagaa noo fasari doono waa addoonka sayidkiisa wax uu dhaho intaa iisoo shaqay inta ka badanna adaa iskale qaraab baa la yidhaahdaa wa kaana abuu bakar wuxuu ahaa ya'kulu mid ka cuna min kharaajihi qaraadkiisii wuxuu soo shaqeeyo yuu wax ka cuni jiray fa jaa'a yowman maalin buu ula yimid bishay'in shay fa'al minhu abuu bakarin abubakar wuu cunay meesha waxaa ku jirta mar walbuu wax ku keeno abubakar wuu weydiin jira xaggee ka soo tag maxaa ka soo shaqaysay xaggee ka keentay maanta maxaa qabatay hadduu wax xalaal noqdana wuu cuni jiray haddii kalena iska dhaafi jiray maalin asagoo baahan abuubakar baa loo keenay ma weydiinin fa jaa'a yowman bishayin faakala minhu waa uu ka cunay abuubakarin faqaala lahu lghulaam kii ghulaamka ahabaa wuxuu ku yidhi tadrii maa haada ma garanaysaa midkan war mar kore i weyddiin jirtaye maxaa maanta kugu dhacay ma taqaanaa midkan aad cuntay faqaala abuu bakar wuxuu yidhi wamaa huu waa maxay waxaan aan cunay waa maxay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa waxaan ahaa takahantu liinsaani qof ayaan kahaana u sameeyey fi aljaahiliyati wakhtiga jaahiliya insaanka iyo dadka ayaan u samayn jiray waa mactuhu waan qiyaami jiray dadka waa dhagri jiray weeyen waxbaan dhulka ku dhigdhigaa dooraha la qalo digaagad iyo diiq saaci ha la waxeey wax uun baan iska dhihi jiray dadkan qiyaani jiray falaqiyanii wuu ila kulmay nin dadkii aan u sameeyey ka mid ahoo deen iiga qaatay fa actaanii wuu isiiye bidaalika haada alladii akalta minhu kaasuu iga siiye kahaanadii aan u soo sameeyey waana midkaan aad cuntay midkaan aad cuntay waaye ayaa markaa loo yidhi midkaan aad cuntay waa kaa macnaha minhu xaggiisa muxuu sameeyey abuubakar faadkhala wuu geliyey abuubakar yaddahu gacantiisa ayuu geliyey afkiisii faqaa'a wuxuu sooma kulla shayin shay kasta oo fii badnihi calooshiisa ku jiray shay walba uu cunay oo caloosha gaaray yuu dib u soo celiyey rawaahu albukhaariy alkharaaju waa shay yajcaluhu alsayidu sayidka uu u yeelo calaa cabdihi addoonkiisa yu'addiihi suu ugu soo guto ee uu u keena ila sayidi kulla yowmin maalin kasta wa baaqii kasadi kasabka inta ka soo haray sayidku qaatana yakuuna lilcabdi addoonku u ahaanayaa addoonkaa qaadanaya waa meesha tagsiilayaasha hadda in tagsi loo dhiibaa la yidhaahdaa maalintii waxaa laydinka rabaa laba boqoloo doolar saddex boqol afar boqol wuxuu hela asaa qaadanaya laakiin labadan buu markaa dhiibaya wa can naafic ana cumar ibn khadaab radi allaahu canh kaana wuxuu ahaa farada mid u gooyey lilmuhaajiriina alwaliina muhaajiriintii arbacata aalaafin afar kun ayuu u gooyey bil walba in afar kun la siiyo wa farada liibnihi wiilkiisana alaaata aalaafin saddex kun ayuu u gooyey iwo khamsami'atin shan boqol afar kun meeqaa ka dhiman shan boqol dheh shan boqol buu ka gooyey faqiila lahu waxaa loo yidhi arrintaa war wiilku waa muhaajiriintee maxaad uga goysay huwa asagu min almuhaajiriin muhaajiriintuu ka mid yahay falima naqasahu muxuu uga nusqaamiyey cumar fa qaala wuxuu yidhi cumar inamaa haajara bihi abuuhu aabiguu la haajiray asaga yaquulu laysa huwa kaman haajara binafsihi mid nafsadiisa la soo hijrooday keliya ma aha laakiin aabii buu la socday rawaahu albukhaariyu wacan caiy wa can caqiyati bni curwata asacariy assaxaabiy waa saxaabi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu cala wasalam laa yabluqu ma gaaro alcabdu addoonka an yakuuna inuu ka mid ahaada min almuttaqiina dadka muttaqiinta ah xataa yadaca ilaa uu ka tago maa laa ba'sa bihi waxaan baas ku jirin waxaan baas lahayn xadaran asagoo ka digtooni qabaa inuu ku dhaco limaa bihi ba'sun wax baas leh waxaan baas lahayn baa laga tagaa adigoo ka baqaya inaad ku dhacda wax baas leh rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan baabu istixbaab sunnayn la sunneeyo baabkeedii waa alcusla ka fogaasha dadka laga fogaado cinda fasaati zamaani zamanku markuu fasahaada aw ilkhawfi ama cabsasho laga cabsado min alfitnati fitno fi ddiin diinka fidno looga cabsado ow wuquucin ama in laga cabsado ku dhicitaan fii xaraamin xaraam lagu dhaco iyo wa shubahaad iyo wa wixii markaa la mid ahba haddoo kale waxaa la marayaa xilli qof kasta inuu gurigiisa isku xiro ay habboon tahay waxaa la marayaa xilli qofka inuu afkiisa qabsado ay habboon tahay waxaa la marayaa xilli haddii qofku uu bannaanka saa isaga baxuu afkiisa ilaalin waayo in badan looga cabsi qabo fitan badan inay ku dhacdo waa istixbaab waa la wanaajiyaa cusla in la sameeyo in dadkii laga fogaado qofkaad la fadhiisata maanta xan buu kuu bilaaba qofkaad la fadhiisata maanta sheeko been ah buu kuu bilaaba qofkaad la fadhiisata maanta fasahaad badan baad kala kulmaysaa cinda fasaati zamaan aw ilkhawf ama cabsasho min fitna fitna fi diin in looga baqo nin walba aaraa asaga u wato maskaxdiisuu diinkaaga dhiga qof kasta maanta waxa uu kuu sheegaa wax ku geliya aw wuquuci fii xaraami ama xaaraam la haddii laga baqo iyo washubahaad iyo wanaxwihaa wixii markaa la mid ah qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi fafiruu wardadow orda ila allaahi ilaa xaggiisa u firxada maanta meel kaloo lagu badbaadaa ma jirto kitaabka alla gacanta ku qabso sunnadaa nebiga gacanta ku qabso ilaahay xaggiisa u carara innii anigu lakum adinka minhu allaha xaggiisa nadiirun mubiin mid idin digaaya oo digniintiisu ay caddahay ayaan ahay wa can sacad ibni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya ina allaha ilaahay yuxibbu waa jecel yahay alcabda addoonka attaqiya taqiga ah alhaniya taajirka ahoo naftiisa iimaanku ay ka buuxsantay alkhafiya ee qarsoodiga ah rawahu muslim xadiid ka wariyey dad muttaqiin qaniyaal ahoo waxay ku qaniyoodeen oo ay ku taajireen xoolo aan ahayn laakiin iimaan iyo alla ka cabsi ku taajiray haddana khafiyaal ahoo qarsoon baa jira aan la aqoon magacooda xataa aan la sheegi karin ayacooda laysku qaldahayo wax fara badan oo diin iyo cibaado ay qabanayaan dadku aysan ka warhaynin rawaahu muslim almuraadu alkhani waa khaniyu nafs waa taajirnimada xagga nafsada ee xagga xoolaha ma aha kama sabaqa fi alxadiidi asaxiixi sidii noogu soo hormartayba xadiiskii saxiixa ahaa wa can abi saciidin alqudriy qaala wuxuu yidhi qaala rajul nin baa wuxuu yidhi ayu nnaasi afdal yaa rasuula allah dadka yaa u fadli badan rasuulkii ilaahay dadka yaa u fadli badan qaale wuxuu yidhi nebiga mu'minun mu'min baa u fadli badan mujaahidun mujaahid ahoo dagaalyahan ah binafsihi nafsadiisa diinta alla kula jihaaday iyo wamaalihi maalkiisa fii sabiili illaahi dhabbaha alle umma kad qaale wuxuu yidhi ninkii umma man kadibna yaa ku xigaa qaala uma rajulun nin muctasilun fogaaday fii shicbin shicbiguu u fogaaday oo min ashicaabi goloyolka ka mid ah gol meesha jiiradka ah ee labada buurood ay isaga galaan yaa shicbi la yidhaahdaa waa gol oo golooyinkaa ka mid ah yacbudu rabbahu rabbigiisaga caabudaya fitantiisii iyo shartiisii buu dadka kala dhex baxay shartoodii buu ka badbaaday wuu iska tegay asagoo dhanba rajul muctasil fii shicbin buu ku fogaaday buuro oo min ashicaabi buuraha ka mid ah bulooyinka ah yacbudu rabbahu rabbigii ku caabudaya wafii fii riwaaya yabtaqi allaaha ilaahay oga baqaya wayadacu nnaasa dadkana kala tegay min sharihi shartiisa muttafaqun calayhi wa canhu rasuulkii alle wuxuu yidhi yuushiku waxaa soo degdegahaya an yakuuna inuu ahaado khayra maalin muslim qofka muslimkaa maalkiisa kan u khayr badan hanamun cari ariga inuu noqdo oo yattabicu uu ku raacayo bihaa ariga shacafa aljibaali buuraha tabkooyinkoodii meelaha sarsare wa mawaaqica alqatri iyo meesha biyo ah meesha roobku uu u badan yahay yafiru bidiinihi diinkiisuu kala baxsanayaa min alfitnati fitno arigiisa intuu meesha iska geystay rabbigii buu ku caabudayaa caanahaasuu iska cabayaa waxaa dhulka ka soo bixay cagaarku iska cunayaa waxaan adduunka dhibaatada noqotay ee xaaraanta noqotay oo ribada noqotay oo wax laga sameeyey iyo wax kaleba aan la ogayn yuu fogaaday yafiru bidiinihi min alfitani fitan buu diintiisa kala firxanayaa rawaahu albukhaari shacafa aljibaal aclaaha meesha ogada hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuuhi nebiga maa bacata allaahu ilaahay ma soo saarin nebiya nebi ma soo dirin ilaa haddii nebi la soo dirayna raca alghanam qowsaar buu noqday nebi ma jirin ilaa cari buu raacay buu dhahay nebiga sala allah calayh wasalam faqaala asxaabuhu asxaabtiisiibaa waxay u dhaheen wa anta adigana yaa rasuula allah khuzaar baa soo noqotay ari ma raacday qaala nacam haabuu dhahay nebiga kuntu waxaan ahaa arcaahaa mid u raaca calaa qaraaqiita liahli makka reer maka ehelkeedaa waxoogaa sunuud ah qaraaqiid waxoogaa lacagoo sunuud ah waaye intay isiiyaan baan u raaci jiray rawaahu lbukhaari xadiid xadiidkaa wariyey ama calaa qaraaqiita qaraatiidka dushoodan ugu raaci jiray liahli maka maka ehelkeeda wa canhu hurayra can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa annahu qaala wuxuu yidhi min khayri macaashi nnaasi dadka noloshooda midda u khayr badan lahum ayaga rajulun waa nin nin baa nolosha dadka u khayr badan ninkaasoo munsi ku qabsaday cinaana farasihi faraskiisa liijaankiisii buu qabsaday waa hogaanka faraskiisa fii sabiili illaahi jidka allana ku jiraa yatiiru ku duulahaya oo ku fariisanaya calaa matnihi dhabarka faraska dhabarkiisa matnihi waa dhabarkiisa kullamaa mar kastoo samica uu maqlo haycatan qaylo aw fascadan ama argagax hayca aw fasca waa cod dagaaleed gadaal buu noogu fasiri doonaa ama waan soo marnay mar kastuu hay iyo qaylo iyo fasaca uu maqlo taara wuxuu ku degdegayaa uu ku duulayaa calayhi faraska yabtaqii asagoo raadinayo oo dalbahaya alqatla dil buu raadinayaa aw ilmowta ama geeri dil ama geeri ayuu markaa raadinayaa yacyabtaqii asagoo dalbahayo oo raadinaya alqatla dil aw ilmowta ama dhimasho madaanahu meesha uu u malaynayo in laga helaayo makaano danniga iyo meesha lasleeya meeshan baa laga helaa haddii adoo dagaal ku jira meelaha gadaal aad iska fadhiisato iyo meesha ay ka socoto baasha markaad dhex gasho waxaa loogu rajo badan yahay in lagu dilo markaad dhex gasho meelaha loogu danniga badan yahay ow amase rajulu nin ninkaasoo fii gunaymatin xayn arya haysta fii ra'si shacafatin shacafa iyo eh, buur korkeedana ku haystaa oo min haadihi shacafi buurooyinkaa ka mid ah buurbuuraha ka mid ah ayuu ku haystaa aw batnin ama waadi aw batni waadi ama waadi tog meel hoostiisii calooshiisa oo min haadihi alawdiya togogaa iyo waadiyooyinkaa ka mid ah yuqiimu asalaata salaada ku oogaya wayu'ti asakaata zakada ku bixinaya wayacbudu rabbahu rabbigiina ku caabudaya meesha xataa ya'tiyahu lyaqiinu ilaa geeridu ay uga timaado ilaa ay yaqiintu uga timaado meesha jooga laysa kuma sugaanin min annaasi dadka ilaa hadduu ku sugan labadaana fii khayri khayr buu ku jiraa labadaasaa u khayr badan nolosha muslimiinta akhiru zamanka marka la gaaro rawahu muslim baa xadiidkaa weriyey yatiiru ay yusbicu waa ku degdegahayaa wa matnuhu dahruhu waa faraska dhabarkiisa waalhay-atu alsawtu lilxarbi waa codka dagaalka waalfasacatu naxyuhu waa la mid wamadaanu shay almawaadic waa meelaha allaftii yadunnu laga malaynayo wujuudu fiiha in laga helo dammi lgayn waa tasgiiru alghanami waa xayn ama waxoogaa ari ah washacafatu bifatxi shiini waalcayn hiya acla aljabal jabalka meesha ugu koraysaa la yidhaahdaa wa acla aljabal baabu fadli alikhtilaaqi dhexgalka fadliga uu leeyahay baabkiisii waaye binnaasi dadka la dhex galo maxaan hadda soo marnay waxaan soo marnay in laga fogaadaba in fitan laga fogaado laakiin haddii qofku uu dadku dhex galo sabab dhibkooda uu ku sabro dhibkiisa uu ka ilaashado xaaladda noocaas ahaa ka fiican fogaashaha laakiin haddii shartaada laga badbaadaynin ummaddaba aadan u dulqaadan karin kii ku caayaba aad moodaysa dhibaato kale iyo waxyaabo badan oo masiibo kugu dhacday ka fogaashaa kuu fiican baabu fadli ikhtilaaqi dhexgal binnaasi dadka lagu dhex dhehmoo laisdhexgeliyo iyo wa xuduuri jumucihim jumcooyinkooda oo la xaadiro iyo wa jamaacaatihim jamaacooyinkooda salaada jamaacada inaad ka qayb gasho jumcada inaad aado wa mashaahidi alkhayri iyo goobaha khayrka ah muxaadarooyinka meelahay muslimiintu isugu imaanayaanoo shirarka kheyrka badan lagu qabanayo inaad dhex tagto iyo wa majaalisi dikri majaalistii golayaasha dikriga alla lagu xuso in lagala qayb galo macahu muslimiinta micigooda wa ciyaadati mariidihim kooda xanuunsan oo lasoo booqdo wa xuduuri janaa'isihim janaasooyinkooda oo la raaco wa mawaasaatin in la xiriiriyo lana ogaada muxtaajihim kooda muxtaajka ahee baahan wa irshaadi jaahilihim jaahilkooda oo la hanuuniyo iyo wagayri daalika wixii intaa ka saalixiyiin dadka masaalixdoodii dantooda in laga shaqeeyo liman uu sameeyo qadara cala alamri kari kara inuu dadka amro bilmacruuf wannahyi reebo can ilmunkari wa qamci nafsihi nafsadiisana uu ku qamciyo can ilayaa'i dhibka xaggiisa inuu ku adkaysto xaaladda iyo sabri cala aladaa dhibkoo markaa lagu sabro iclam ogow anna alikhtilaati dhexgal binnaasi dadka la dhex galo cala alwajhi aladii wejigii dakartuu aan soo xusay ama aan soo sheegay huwa almukhtaaru waa sida mukhtaarkee la doorto alladii kaasoo kaana uu ahaa calayhi korkiisa rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam saasuu rasuulku ahaa iyo wasaa'ir alanbiyaa'i nebiyaashii ka soo haray salawaatuullaahi wasalaamuhu calayhi naxariisyaalkii nabadgelyada ilaahay korkooda ha ahaatee wakadalika alkhulafaa'u alraashiduun waman bacdahum intii ka dembeeyo min alsaxaabati waaltaabiciyiin saxaabadii taabiciyiinta ka mid ahna saasay ahaayeen iyo waman bacdahum wixii ka dembeeyey oo min culamaa'i almuslimiin muslimiinta culammadoodii ah iyo akhyaarihim koodaa khayaartae khayr ka badnaa wahuwa kaasi madhabu akar ataabiciin taabiciyiinta badankooda madhabkoodii waaye iyo waman bacdahum wixii ka dambeeyey wabihi saasuu qaala ashaaficiyu imaamu shaafici uu yidhi wa axmedu iyo wa akharu alfuqahaa fuqahada badankooda radia allaahu canhum ajmaciin dhammaantoodba ilaahay haka raadi noqdee waayo qaala allaahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi watacaawanuu gacan isku siiyo isu kaalmeeya cala albiri waaltaqwaa biri iyo alla ka cabsi biri iyo samafal iyo wanaag iyo alla ka cabsi iskugu kaalmeeya wal aayaat aayaadka oo haantileegayna kahiiratun macluuma aad bay u fara badan yihiin waana macluumo si fiican ayaa markaa loo yaqaanaa baabu tawaabuc isu tawaaducitaan baabkeedii waaye iyo wa khafdi iljanaaxi lilmu'miniina mu'miniinta oo dhinaca markaa loo raariciyo tawaaduc maanta waa nala kala'yahay waxaa in badan aad moodaa qof kasta qofka kale inuu iska kibrisiinaayo qof kastaa qofka kale inuu iska weynaysiinaayo taasaa markaa la diidayaa mu'miniinta waa in dhinaca loo dhibriyaa waa in loo naxariistaa mu'miniinta mu'minka kale wa ukal bunyaan saan soo marnay oo kale qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wakhfid janaaxaka dhinacaaga u raarici liman ittabacaka min almu'miniina intii ku raacdee mu'miniinta ka mid ah intii ku raacda fa in casawka faqul inii barii'un hadday ku caasiyaan waxaad dhahdaa beri baan ka ahay beri baan ka ahay waandir cashiirataka alaqrabiin wakhfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin fain casawka faqul inii barii'un mima tacmaluun hadday ku caasiyaanay xumaan sameeyaan halla wadwadine beri baan idinka ahay dheh tolka waqaala tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayoo man yartadda qofkii ridooba kama laabto oo minkum adinka idinka mid ah can diinihi diinkiisa fa sawfa dib dambe ya'ti allaahu ilaahay wuxuu ula imaanayaa biqowmin qoom oo yuxibbuhum uu jecel yahay wa yuxibbuunahu asaguna ay jecel yihiin adillatin u jilicsan cala almu'miniina mu'miniinta adil acizatin ku ad adag cala alkaafiriina gaalada ya ayuha annaasu daba kum waan idin abuurnay min dakarin lab iyo wa untaa dhadig ayaan idinka abuurnay wa jacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban shacbiyaala iyo wa qabaa'ila qabiilooyin litacaarafuu aad isku garataan ood isku aqoonsataan ina akramakum kiina idinkugu fiican idinkugu karaamada badan cinda allaahi ilaahay agtiisana afqaakum waa kan idinkugu cabsi badan wa qaala tacaala falaa tusakuu anfusakum nafafyaalkiina ha tahirinina ha ammaanina huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay asagaa yaqaana kan taqiga ahe war ha is ammaanina ilaahay baa taqiga yaqaanee wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu acraafi acraafta waa buundada jannada iyo naarta u dhaxaysa korkooda rijaal baa saaran raggaasaa waxay u dhawaaqeen rijaalan rag yacrifuunahum ay ku aqoonsanayaan qaaluu waxay leeyihiin maa aqnaa muxuu deeqay cankum xaggiina jamcukum xoolo ururintiini war wixii aad jamciseen maanta maxay idiin tartay iyo wamaa kii kuntum aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa isweynaysiiya dadkaan calalada wata ma ad fadhiisananay dhihi jireen dadkaan dharka dulufka wata ma ag fadhiisananay dhihi jireen dadkaan liita ma ag fadhiisananay dhihi jireen akhyaar baanu nahay kaaba qabiilooyin baan nahay maanta naartay ka buuxaan markaasaa loo leeyahay war muxuu idin tara jamcigiini iyo waxaad isku kibrisiinayseen hahaa-ulaa'i kuwa alladiina kuwiisaw maaha aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaaluhum allaahu biraxma inuusan ilaahay naxariis gaarsiinaynin maantana loo yidhi idkhuluu gala aljannata jannada laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahaa walaa antum idinkuna ma tihiin taxsanuuna kuwii markaa mursaa looma dhihin sow looma dhihin jannada ilaahay gala wa can ciyaad ibni xiyaana radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi ina allaha ilaahay awxaa ilaya wuxuu xaggayga ii soo waxyooday an tawaadacuu inaad isku tawaaducdaan mid kasta ka kale inuu u tawaaducu u jilicsanaado xataa laa yafkhara ilaa uusan u faanin axadun axad calaa axadin axad kale qof yuusan qof kale u faanin walaa yabaqii uusan ku xadgudbin gardaroosanin axadin axad calaa axadin axad kale korkiisa ilaa heerka aad gaartaan isu dullaysnaada war midkiinkan kale hadduu arko daciif ha iska dhigo war muslimiinta hadduu is arkaan iskhafiifiya ha iska korqaadqaadin walaalkan ha iska kibrisiinin walaasha rawaahu muslimu can abi hurayra anna rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi maa naqasad kamanada min maalin maalka xaggiisa maalka sadaqo aad ka bixisay maba kaa nusqaamayaba wamaa zaada allaahu ilaahayna uma siyaadiyo cabdan addoon bicafwin cafin uu walaalkii cafiyey ilaa cizan sharaf maahane dulmi lagu dulmiyey iyo dhib lagu gaarsiiyey iyo waxoogaa qofku ugu xadgudbay oo aad cafisay wallaahi fulaynimo iyo liibaan meehe cizi iyo sharaf baad ka qaadaysaa wamaa tawaadaca ma tawaaduco iskuma liido axadun axad lilaahi ilaahay dartii ilaa rafacahu allah ilahay baa kor u qaaday subxaana wa tacaala rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey qofkii tawaaducoo isqarqaryo isliibiya ilaahay baa marka dambe kor u qaadaya wa can anas eh, annahu mara anas wuxuu soo maray cala sibyaanin ilma yaryar ah oo dheedheelaya fasallama calayhim wuu salaamay wa qaala wuxuu yidhi anas kaana alnabiyu yafcaluhu nebigaasaa yeeli jiray mutafsiisiin jiray isna weyweynaysiin jirin nebiga xataa ciyaalka yaryarka wuu salaami jiray wa canhu qaal in kaanad waxay ahayd alammatu adoon oo min imaa'i almadiinati magaalada madiine addoomooyinkeeda ka mid ah la ta'khudu mid qabata biyadi alnabiyi nebiga gacantiisa sala allah calayh wasalam fatanqaliqu bihi markaasay la tegaysaa xayu shaa'at meeshay doonta rawaahu albukhaariy nebiga kibir la'aantiisay tilmaamaysaa macnuhu maa inay gacanta ku dhegayso laakiin waxaa loola jeedaa hadday u baahato way ka dandhamaysanaysaa meel bay u dirsanaysaa waa ajiibayaa su'aal bay weydiinaysaa jidkay ku dhex istaajinaysaa xayu shaa'at rawaahu albukhaariy wa can aswad bin yasiid qaala wuxuu ihi su'ilat caaishatu anhu caaishaa la weydiiyey radia allaahu canha maa kaana alnabiyu nebigu muxuu ahaa yasmacu mid iltihii gurigiisa markuu joogo qaalad waxay tiri kaana yakuunu kaana wuxuu ahaa yakuunu mid ahaada fii wihnati ahlihi yacni khidmati ahlihi ehelkiisuu u khidmayn jiray fa idaa xadarat alsalaa salaadda markay soo xaadirto wakhtigii salaadda la gaaro kharaja ila asalaati salaaduu aadaayey rawaahu lbukhaariy nebiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu samaynayay gurigiisa markuu joogo cayshaa la weydiiyey ehelkiisuu u khidmaynaya sababtuu gogla guriguu xaaqa mididuu la googoyna dhiriguu la dhaqayaa allaahu akbar ma maqlay waa ka soo tegayaa sala allahu calayh wasalam waa ka soo dhaqaaqayaa oo salaadduu soo aadayaa wa can abi rifaacata tamiim bin qusay qaala wuxuu yidhi intahaytu ilaa rasuuliillaahi rasuulka xaggiisaan soo gaaray sala allahu calayhi wasalam oon imid wahwa asagoo yakhdubu khudba waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow rajulun qariib nin musaafiran ahay nin qariib ahaan ahay jaa'a yimid yas'alu can diinihi asoo diinkiisa su'aalanaya laa yadri uusan na ogeyn maa diinuhu wuxuu diinkiisu yahay warka naga fadhiisiiye qabtee xirxire xabsiga dhiga ma dhihin fa aqbala calaya wuu isoo qaabilay rasuuluullah sala allahu calayhi wasalam waa isoo qaabilay wa taraka khudbatahu khudbadiisiina wuu ka soo tegay xata intaha ilaya ilaa uu ii yimid ilaa xaggayga uu soo gaaray fa utiya waxaa loo keenay bikursiyin kursi faqacada calayhi wuu ku fadhiistay fajacala wuxuu guda galay yucallimuunii inuu ibarhayo mima callamahu allah wuxuu ilaahay baray uma kabacdi ataa khudbatahu khudbadiisii ayuu aaday fa atama aakhirahaa intii dhinad buu dhammaystirtay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa nebiga idaa akala tacaama markuu cunto cuno laciqa waa leeleefi jiray asaabicahu farihiisa ahalaaata ee saddexda ah faraha saddexda waxaa loola jeedaa saddex farood buu wax ku cuni jiray raashin shanta laba galaba maysan heli jirinba saddex bay ku qaadanayeen baasta iyo saan loo qaadayo hadduu la laalaabayo lagu wareejinayo iyo ma ahayn qaala wuxuu yidhi wa qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa saqadad hadday dhacdo luqmatu axadikum axadkiin luqmadiisii qaadashadiisa falyumit idaa saqadad hadday dhacdo luqmati axadikum ha soo qaadoo falyumid canha aladaa wasaqda ha ka tirtiro hadday wasaq iyo caro gaartay xaggeeda ha ka tirtiro waliya'kulhaa hana cuno walaa yadacahaa yuusan uga tegin lishaydaani shaydaan shaydaan yuusan u dhaafin wa amara wuxuu amray nebiga an tuslata in la murdiyo alqascata xeerada ama saxanka wax lagu cunaayo qaala wuxuu yidhi fainakum adinku laa tadruuna ma ogidiin fii ayi tacaamikum tacaamkiina meeshay albarakatu barakada uga jirto saxanka dhammeey murdi wixii dhaca soo qaad wixii wasaq gaaray ka gooy inta kala cun saasuu markaa yidhi fainakum adinku laa tadruuna ma ogidiin fii ayi acaamikum raashinkiina meeshay albarakatu barakada markaa uga jirto saa darteed kibir la'aantay tilmaamaysaa markaad wax cunta faraha saas ha u jafjafin ee leeleefa la leeyahay saxankana markaa murdi wa can abi hurayra can ilnabiyi qaal maa bacata allaahu ilaahay ma soo sabiyan ilaa raca alghanam aribuu buu qowsaar buu ahaa qaala asxaabuhu asxaabtiisa waxay dheen waa anta adigana fa qaala nacam buu yidhi haa kuntu waxaan ahaa arcaahaa mid u raaca calaa qaraatiibi liahli makka ahlu makan dhowr samuuda ugu raaci jiray ama qaraaqiib iyo buuraha maka korkooda yaa reer maka ariga ugu raaci jiray rawaahu lbukhaariy wa canhu can ilnabiyi qaal low duciitu haddii laygu wici lahaa ilaa quraacin mijimo aw diraacin ama diraac ilaa quraacin aw diraacin la ajabtu waan ajiibi lahaa ilaa quraacin quraac macnaha waa daabada waa rukbataynka ilaa saax waa mijimaha hoose diraacana waa dhudhumaha walow uhdiya ilaya haddii laysoo hadiyeyn lahaa diraacun aw quraacun laqabiltu waan aqbali lahaa waa nebiga tawaaduciisa rawaahu albukhaariy nijamo ari iyo qodab ari haddii inta saxan laygu soo laysoo diri lahaa war waxaan wax dad loo keenanayaa ma dhihi lahayn waan ajiibi lahaa waana qaadan lahaa waana ogolaan lahaa falaa waxay dheen dhudhumaha iyo waxaa ma aheen karaacaynta iyo waxaa loola jeedaa shay daciif ah xataa haddii laysoo hadiyeyn lahaa waan aqbali lahaa wa can anas qaale wuxuu kaanad waxay ahayd naaqatu rasuuliillaahi rasuulka heshiisii alcadabaa'u ee cadba ahayd waa magaceeda cadabaa ayaa la dhihi jiray raaqada nebiga sala allahu calayhi wasalam laa tusbaqu midaan laga hormarin weligeed lagama hormari jirin ow amase laa takaadu midaan la sigin tusbaqu in laga dheereeyo fa jaa'a waxaa maantaba yimid acraabin herbaadiye ah calaa qacuudin qurbac buu wakaalahu isagu u sugan qurbac ayuu ku fadhiyaa hal qaalin ah fa sabaqahaa wuu ka dheereeyey nebigee dadka ka dheerayn jirtay gas iyo gas baa loo fa sabaqahaa fa shaqa daalika way dhigtay arrintaa cala almuslimiina muslimiinta si looga hormari karaa hasha nadiif xataa carafahu ilaa uu gartay faqaala markaasuu rasuulku yidhi xaqun xaq waxaa ku ah cala allaahi alla dushi allaa yartafica inuusan kor isku qaadin inuusan kor noqon shay-un shay min addunyaa adduunka kor isku qaadqaada hoostuu ilaahay u soo dhigaa subxaana wa tacaala rawaahu albukhaariyu ayaa xadiidkaa wariyey marka shay kastoo israfacoo adduunka kor isku qaado istikibrisiya ilaahay hoos buu markaa usoo dhigayaa subxaana watacaala baabu taxriim alkibri waliicijaab kibirku inuu mamnuuc yahay iyo qofka inuu isla icjaabo oo asagoo dhan uu iska dhigdhigo qof tacajub ahoo inay markaa mamnuuc tahay wabillaahi towfiiq allahu subxaana wa